بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa cashirkii soddon iyo labaad ee ka mida min kitaabi radd cala اljahmiya lilimaam الdarimi raxmat اllahi tacaala calayh wuxuu sheekhu ku soo jiray masaladii kalaam ullah iyo qur-aanku inuu hadal ilaahay yahay kayru makhluuq uu soo dhammeeyey hadda wuxuu u gudbay niman yidhi qur waa kalaam ilaahay laakiin odhan mayno waa makhluuq iyo makhluuq ma aha midna dhihi mayna yidhaahdeen nimankaasuu rabaa sheekhu caawa inuu la niqaasho khulaaso yarna uu ka dhiibo horaanna waa inaga soo maray kitaabu sunna lilkirmaani ku soo maray waaqifiyadu inay laba qaybood yihiin nin masalada laysku haya fahmhayo iyo waxa laga hadlaayo iyo nin caamayo waxaba aan la soconin ninka caamayga en masaladaba fahamsanayn in loo sharxi oo wax la fahamsiin kadibna markaas go-aan laga qaadan baynu soo mar ninka labaadna wuxuu ahaa nin garanaya hawsha laysku hayo laakiin raba inuu ka dhuunto waxa laga wada hadlaayo kaana xukumkiisu salafku waxay soo mariyeen inuu jahmi yahay kuwii la gaalaysiiyeyna uu ku xugum yahay bal uu ka daran yahay qolyaha kale marka masaladaasu imaamku hadda ka hadlahaya qaala abu saciid wuxuu yihi baab اlاxtijaaji calى اlwaaqifiya aw calى اlwaaqifa kuwii joogsaday in loo garaysto oo loo xujaysto adila min alnaqli wاlcaqli qaala abu saciid wuxuu raximah اllahu tacaala uma ina naasan qolyo intaa kadib marka hawshaa la soo dhammeeyey kadib warkuna caddaaday kadib oo miman duul ah katabu lcilma cilmiga qoray oo bartay bizacmi misay sheeganayaan wadacow sheegtay macrifatahu cilmiga inay yaqaanana xariifya ku yihiin waqafuu waa ka joogsadeen fi ay qur-aanka in la caddeeyo inuu kalaam rabbi yahay oo hayru makhluuq ah faqaaluu waxay yidhaahdeen laa naquulu odhan mayno makhluuqun huwa waa la abuuray qur-aanka dhihi mayna yidhaahdeen walaa hayru makhluuqin lamaana abuurinna odhan mayno sheekh wuxuu hi wa maa wuquufihim hada joogsigoodan ay joogsadeen ayadoo lala qabo oy yidhaahdeen qur-aanku waa makhluuq iyo ma aha midnaba u bixi mayna ayagoo yidhi halkaa inay ku gaabsadaan raganimay noqon lahayd oo waa lagala garrami lahaa ama gartu ha raacdo ama lagu dumiye laakiin waxay ku dareen cudur labaad lam yardu maysan ku qancin buu ihi intaa xataa dacow ay sheegteen annahum yansibuuna ila اlbidcati man khaalafahum waxay dhaheen ninkii sidaa nagu khilaafana waaba ahlulbidac waa tilaabo kale ogaata cudur baa lagu ogaa oo inuu joogsado oo tawaquf ah wuxuuba ku darsaday ninkii aan u istaagin sa u istaagay waa mubtadic wuxuu hi hooyadeen maxaad ku ogeyd in dhala-aan buur maxay ku darsatay dadnimcumo dadkii cunaysaaba dad cun bay ku darsatay nimankan iyagooba lagu haystay sukuudka yaa waxay ku dareenba ninkaan sukuudin ee nala aamusin mubtadic wey faqaala yidhaahda baxadi haadayn اqowli labadaa qowl ninki yidhaahday dhan waa mubtadic ninki yidhaahda qur-aanku waa makhluuqna waa mubtadic kii yidhaahda waa hayru makhluuqna waa mubtadic bay yidhahdeen aafadaasay la yimaadeen marka waxaana ku keenay laba qabeedbu isku dhex yaallayno qolyo caamo ah xagga marka masalada la maraya aan fahansanayn laakiin cilmiga kale iskaga fiican oo dalabatulcilm oo rubaat ulxadiid oo fiqiga wuxuun ka bartay laakiin mas'aladan aan u dhunduleelin oo hawsheeda lagaga fiican yahay xoogaal aanu ahayn iyo qolyo ahlulbidacoo hawsha fahansano waagii mutawakil cala allah uu soo baxay ee ahlulbidici dhulka lala jaray ee ahlu sunnihii loo soo ururiyey ee muxadiiiinta carabka la baxa la yidhi ee kuraasta loo dhigay ee calinka sunnada xoogow la yarbabiyey gabaday sida shaydaankii marka la aadaama carari jire marka dambena soo noqon jire yay xoogow yar dhuunteen kuwaasaa marka gabaad ka dhigtay inay dhahaan qur-aanku waa kalaamullah u dhaafi mayna halka ayada ah makhluuq iyo hayr makhluuqba inta bidcadu imanaha dee culummada ka aamustay waxba hadee looma haysta ayagu maxaa yeele ninka muslimkaa ah, waxaan xilligiisiba dhicin culummadiisina aysan ka hadlin isagana alla uusan ku imtixaanin maxaaba geliyey markay bidcadu timidoo lagugu imtixaanay shaygan inaad xukumkiisa ka hadasho ood sheegto sharciga ilaahay wuxuu ka qabo inuu sunno yahay inuu bidco yahay inuu baail yahay inuu xaqiya aad kala tilmaanto marka waa laazim daruura ummadda si loo badbaadiyo taasu marka axmed baa waxaa weydiiyey jamaaca min alabati waxay yidhaahdeen qur-aanka alqur'aanu kalaam intaan dhahno miyaan aamusaynaa mise warka waa in la ba bartanka lagu dhufto wuxuu hi lima yuskatu maxaa loo aamusi aw lima yaskutu ninka qur-aanka la weydiiyo seebuu aamusi karaa lowlaa maa waqaca fiihi الnaasu kaana yasachu sukuut buui dadku haddaysan bidcadan ka hadli lahayn oo qur waa makhluuq aan la odhan lahayn inaad iska aamusto waa kuu bannaanayd ood ku kaaftoonto alqur'aanu kalaam ullah walaakin xayu takalamuu fima takalamuu liأyi shayin laa yatakalamuun buuri hadday ahlulbidciba caddaysanayaan bidcadoodii maxaa adugu ku helay ood u caddayn leedahay xukumka saxda ilaahay kugu ogyahay alimaam abu daud ba fi masaa'ilhi ku wariye oo min ariiq اlajuriyu fi الshariica wاlkhalaal fi الsuna wa ismaaciil ibn fadl qawaam suna fi اlxuja asaga axmed mar kale wuxuu leeyahay markuu ardaygiisii shabiib salamat bnu shabiib uu weydiiyey axmed ou ka waran hawshan sukuudka iyo waqfiga wuxuu uhi kunaa nara sukuuta can haada qabla an yakhuuda fii haulaa in laga aamusa mas'alada oon la qadqaadin yaanu arkayna inay saxan tahay intaysan kuwan jahmiyada ah hawsha aysan aafaynin falamaa adharuuhu markay bidcadii muujiyeen lam najid buddan min mukhaalafatihim waraddi calayhim buuri markay bidcadii muujiyeen oo yidhahdeen qur-aanku waa kalaam ullah oo makhluuq ah waa in bidcada sunna lala qaabilo baailka xaq lagala hortago alimaam daarim baa ku keeni doona fi kitaabi annaqd bisanadin jayid ayb waa gaari doona insha allah marka imaamku taasuu ka hadlahayaa iska aamuskaada aad tira alqur'aanu kalaam ullah waxaan eegaynaa aamuskaada wuxuu ku salaysan yahay ma aqoon daro edab daro hadduu aqoon daro ku salaysan yahay baasha waa kuu balballaarinaynaa farahaan xanankaaga bixinaynaa waa kuu xiirma qaboojinaynaa haddii laakiin edabdarra ad wadato kaaba hadlin mayno jimaalkuma madax lagaaga dhufan warka inaad garateen baanu male faqulnaa lihadi اlcisaaba kooxdan waxaanu ku nidhi amaa qowlukum weedhiinna ah mubtadicun fadulmun wa xayfun fii dacwaakum sax wey in la garrama wanaagsan darim wuxuu ragga kaga fiican yahay nin walba inuu la garramo diyaaru yahay ninkii gar u oo ka gar qaato ayib war w caqli nogaad niqaasha ama nadar noo keena wuxuu ku filan laha kitaabku in la talkhiisiyo tahdiib tahdiib iyo talkhiis calaa ariiqati اlmutaqadimiin lagu talkhiisiyo oo min bidaayati ilaa nihaayati ti asaaniidda laga gooyo warka badanna laga gooyo luqadii kun sano ka hor hayadna laga daayo xoogo mara yar loo yargeliyo ku ficlaan laha laakiin sidiisu iskaga baraka badan yahay weedhina aad tidhaahdeen mubtadic fa dulma waa gardara buuri wa xayfun waana eexasho fii dacwaakum sheegashadiin xataa tafhamu اlamra ilaa aad arrinka fahantaan bur wa tacqiluhu aadna garataan war shayga aad xukumaysaan waa bidco leedihiin horta bama fahansan tihiin shayga markaad ogaato inuu gar yahay ama gardarro yahay xukumka ku aadanee munaasabkiisa asi لأنكم bui jahiltum waxaad ka jaahil noqoteen أy الفariiqayni asaabu الsunaةa والxaqa waxaabaad garan laadihiin labada kooxood kee xaqa asiibay sunnadana ku taagan ma ninkii yidhi qur-aanku waa makhluuq baa xaqa ku taagan ma ka yidhi qur-aanku waa hayru makhluuq baa gar leh labadaa idinkun kala garanaynin ba waxaad taagantihiin nin walba waa mubtadic war ma dhici karta labadan waa darafay naqiid weeye waa salbiya iijaab nafyi ihbaat waxaad tidhaahdaba ninkan wuxuu leeyahay qur-aanku waa abuuran yahay iyo lama abuurin kanoo kale xataa lama yidhaahdo muxuuahay nafyi iijaaba waa maxay naqiidayn baa layihahdaa naqiidayn bay kaga caddahay dhibba ma laha hadday kala caamsan yihin hadday isku mid yihiin ba waa war u yaalla ahlukalaamka iyo jadaliyiinte muhiimaddu waa maxay wuu yahaye maha la isku hayaa wuu yahaye ma aha horta labadan daraf mid saddexaad maba jiri kare waad og tahay mid uun horta bismille waxaa tidhaa kanaa saxan bidcadii sunnaho ay dambayso labada nin keebaa garan leh makhluuq iyo hayru makhluuq laa iyo nacan baa meesha taalla mid hortaba xariiqin ku dhufo kadib aan wada hadalno maba garanaysaa maxaa xukumaysaan buui fayakuunu man khaalafahum mubtadicatan mubtadicatan cindakum labada kooxood kii asiibay xaqa iyo kii gafay midna ma garanaysaan kadaba marka uu noqdo kii khilaafay uu markaa mubtadici noqdo ayib wاlbidcaةu buri sheekhu amruhaa shadiid war bidcadu hawsheedu ma sahlano wاlmansubu ilayha sayi اlxaali bayna adhur اlmuslimiin ninka bidca loo aaneeyo waa mubtadac la yidhaahdana waa magac xunya waa sumcad liitaa muslimiinta bartankooda dhexdooda falaa tacjaluu bidca ay bilxukmi biاlbidca ha ku degdegina inaad koox ku xukuntaan mubtadaco iyo bidc xataa tastayqinuu ilaad hubsataan wataclamuu ogaataan axaqan qaala axad اlfariqayni am baila ha degdegina ayb ilaa aad ogaataan labada kooxood ma baail bay ku qowleen mise xaq bay ku hadleen ma midkoodba xaq ku hadlay mise labaduba xaq bay ku hadleen ma labadaa labaduba baail bay ku hadleen idan horta bal ma laba mubdiliinba ma laba muxiqiinba ma muxiq iyo mubdilba ma suuragelaysa labada suure hore muxiqiin ma noqon karaan leanna waa laba iska soo horjeeda maya iyo haawe saxna ma wada noqon karaan oo waa mayay ahaa ayib maxaa soo haday in midna saxan ya midna khaldan yahay kii khaldana marka ku dhufta wareegeysi iska daaye oo sida ritisi shishiida iska daaye ayib wa kayfa tastacjiluuna sideed oola degdegaysaan bur an tansibuu ila lbidcati aqwaama fii qowlin qaaluhu sideed oola degdegaysaan inaad u aanaysaan bidco qolyo weer ay yidhaahdeen darteed aad ku tidhaahdaan ahlbidac baati walaa tadruuna aydan garanayna agga kale annahum ansaabu اlxaqa fii qowlin dalika am akhطa'uu xaggan idinkuon garanayna warka asaga ah ma garbaa u kaadiya ba horta ma beenbaa ma saxbaa shaygu asagoo kufri ah ayuu noqon karaa xaqiiqo waaqaca ka turjumi karaa marna asagoo xaq ah ayuu xaqiiq ka turjumi karaa bannaanka taagan iyo xaqiiqa aan markaa jirin oon mawjuud ahayn oo iman doonta inoo bal kaadiyo warkaan ay niman ku hadli mid baa kaadiba midna waa saadiqa horta balka bisleeyi kii saadiq noqda huwa sunna kii kaadib noqdana huwa bidca tii buu sheeku ka hadlaaya oo nimankaan ma ku habsadeen aqa xaquna miisaan buu le lagu garto adiluu leeyahay ayib marka sheekh wuxuu hi deg dega iska joojiye walaa yumkinukum idin suurageli maayo fii madhabikum oo baailka oo tawaqufka ah an taquuluu inaad ku tidhahdaan liwaaxidi min alfariqayn labada kooxood een tawaqufin lam tusib ilxaqa biqowlika walaysa kamaa qultu ma dhigi kartaan bur runtii idinku waaba taagantihiini haddaad taagantihiin labadan weedhood maba kala garanaysaan kii xaq ah iyo kii baailah kii xaq haddaad garanaysaan waad ku degdegi lahaydeen idinkaan joogsadeenba haddaad garanaysaan labada madhab kii saxan idinkaaba horaanba abbaari lahaa ayib <clears throat> faman asfahu baa hadda ay dhigaan bacdu nusakna faman asfaha baa u qoran soo sidaa maaha dhibba faman asbahu fii madhabihi yaa ka daman buuri madhabkiisa oo waajahalu ka jaahilsan oo ka aqoon daran miman yansibu ila اlbidcati aqwaaman axadka u aanaynhaya qolyo bidco yaquulu leh laa nadri garan mayno ahuwa kamaa qaaluu am laysa kadalika horuntii sheekhu wuxuu wax ka dabaalsan ama ka dabinsan ama ka aqoon daran ma jiro axadka ruux odhanhaya waa mubtadic asagoon garanaynin weedha uu ku leeyahay mubtadici baa tahay ma mise waa baailo ninkan waxaad ku tabdiicin ma mise waa baail mama garanaysa xaggana waxaad leedahay mubtadic ninkaan nin ka ka dabaalsan weligee maarag bu sheekh walaa yamanu fii madhabihi kama aha marka madhabkiisa lafdee tawaqufka ah an yakuuna axad اlfariiqayni asaabu اlxaqa wاsunata fasamaahu mubtadica xaggana aamin kama aha bur dhici karta berrina isbedesho ila wuxuu la istaaga waa aqoon daro bacda baxin iyo muddo kadib waxaa laga yaban aq u cadado ay noqoto alqur'aanu kalaam ullahi hayru makhluuq oo soodin shalay lahaa waa bidco waxaad ku jirta inuu soo dhameeye warkaa soo xidhay aamin kamuu aha bur an yakuuna axad lfariiqayn labada kooxood ee khalqiyada ah ee khalqiga sheegaysa iyo nimanka sifa rabbi ka dhigahaya asaabu lxaqa wasunata fasamaahu markaasuu ku magacaabay asagoon garanayna ammaankaana aan haysanin mubtadicatan walaa yaamanu fi dacwaai fi madhabihi اlbail an yakuuna alxaqu baila wsunnatu bidcatan hada dalaalu bayinu wajahlu hayru sagiir bushik waa runtii imaamku wuxuu dha xaggana aaminkaama aha inuu xaqu wuxuu hadda aqa asagu haysto uu baail noqdo oo hadda muxuu inuu tawaqufka baail wa sunna wuxuu sunnada u haysana ay noqoto bidca oo tawaqufka ah haadaa dalaalun bayinun waa baadi cad buuhi wa jahalun aqoon darro wey kayru sagiirin aan yarayn oo ilaah laga maangalo wa amaa qowlukum taa horta wuxuu soo baabiyey waa bidcadi bu horta banaanka dhigay laa nadri jahligii maxdiga ahaa jahligii basiidka iyo kii murakabka kii hore wuxuu aha jahli murakaba bal hadda kii basiidka aan ka hadalno وأmا qwlكm aad tidhahdeen bu laa ndri مkلوq hu أm غayr مkلوq fain kaana ذalika minkm qilaة cilm bih وafahmi wuxuu hi hadday midaasi idin geysay aqoon dari iyo fahan liidasho faina baynana wa baynakum fiihi الnadru الnadra ficlaan la idin la qoro dhibo ma laha faina baynana wa baynakum annaga idinka waxaa noo dhaxeeya fiihi fii dacwaakum albaطila الnadra bima yadulu calayhi اlkitaabu wالsunaةu wataxtamilu اlcuquul kitaabku wuxuu tusay ama sunnadu ay tustay caqliguna uu garan karo oo xamili karo aan ku kala baxna aladila naqliya wاlcaqliya wawajadna sheekh waakid adiladii marka wuxuu isticmaalahayaa atardiid wataqsiim ashadiy اlmunfasil ama waxay dhihi jireen asabr wataqsiim nimankii culummada ahaa daaifaday doonaba ha noqdeen wuxuu ihi sheekhu wajadna alashyaaa kullaha shay-an ashyaadoo dhan waa un labo waxa jiro oo dhan laba un wey alkhaaliqu bijamiici sifaatihi ilaahay oo sifaatkiisi iyo tilmaamihiisii idaylkeydba wata wاlmakhluuqiina bijamiici sifaatihim iyo uun iyo sifaatkiisii u watay labada waxa adduunka jir waaba intaas alla subxaan qaadira maca sifaatihi bashar ama makhluuq iyo uun kaloo ilaahay abuuray oo tilmaantiisina wata labadaa un weey horta bal ogaada falkhaaliqu bijamiici sifaati hayru makhluuq qismadaaso qismo xaasira maaha qismo xaasira wey aan qaybine ilaahay maca sifaatihi uunkiisi maca sifaatihi ma mid saddexaad baa jirta maya haddaba waa yaaye falkhaaliqu bijamiici sifaatihi waa hayru makhluuq ilaah iyo sifaatkiisu lama abuurin wاlmakhluuqu bijamiici sifaatihi makhluuq uunka iyo tilmaamihiisuna waa abuuran yihin wallahu khalaqakum wa tacmaluun haddaba laba good buu u sameeyey sooma midun gala wey malagood baa galay fanduruu marka eega buu ihi fii hada qur'aan qur'aankan aynu isku hayno manisaaca ila asal buu soo xadhay sooma ayib fain kaana cindakum sifat اlmakhluuqiin hadduu qur'aanku yahay tilmaan un ama makhluuq falaa yanbagii an tashukuu fi اlmakhluuqiin ma wanaagsan inaad ka shakidaan makhluuq xukumkii inaad makhluuqnimo ku caddaysaan soo war iska cad maaha matawaqf maxay tahay war qur-aanku hadduu yahay sifat lmakhluuqiin waxaad tidhahdaa qur-aanku waa makhluuq ku dhajiye maxay u joogsanaysaa maxay tahay fulanimada ayib falaa yanbaii an tashaku inaad ku shakidaan ma fahaboona fi lmakhluuqiina dadkii la abuuray wa fii kalaam iyo hadalkoodii wa sifaatihim tilmaamahoodii annahaa eh, makhluuqatun kulluha dhammaanteed ba inay abuuran tahay oo alla abuuray inaad ka shakadaan ma haboon laa shaka fiiha weliba shakina kuma jira had fayalzamakum waxaa idin qabanhaya fii dacwaakum xidaaidin madhabkiinni baailkaha waxaa markaa idinku dhagahaya an taquuluu kamaa qaalat اljahmiyatu inaad tidhaahdaan siday jahmiya tidhi oo ah waa makhluuq faltastarixu marka aad ka nasataanba maxaa dhibka idin geliyay feedh min alqiili wاlqaali fiih wa tugayiru aada badashaan can damaa'irikum wixii idinku jirana bedela airjanj gareeya un saa meesha badamiya makhluuq ku meeshiina tawaqafayd saara mxuu aha boodh hoosta cibaarada waxbaa yar khaldan sababku wax sabab oo lama macnuhu iska cad wax sababada wax ku jiro khalada ma jiro iska nasta buuri ka nastanaysaan qiilka iyo saasuu yidhi kaanay dheheen maxay ujeedaan nastaba maxaa warka caddeeya hilacbihiisu wuu caddaystaa baa la yidhi masala cadda noqda warkiina bannaanka dhigta wa tugayiru can damaa'irikum ayib waxaad dhici karta wadaadku wa tucabiru can damaa'irikum oo cabira waxa qalbi idinkaga jira yani qasab maa inay yihiin qolyihii tuugta ahaa ee isqarinayay caamay noqon karaan kuwa wadaado muxadisiinoo aqoon darahaysa ku jiro cali ibnu jacdi ka mid yahay iyo yaqub ibnu shayba saduusi rag baa ku fashilmay marka way badan yihiin war intaad waxa fahantaan waxaa qalbigiina ku jira markaad baasha fahantaan ama sidiisa ku adkaysta oo waxaad bidca ku xugteen caddaysta ama iska bedela baktigo waxa lidin sheega xaqa a qaato marka go-aan kala qaataya u eg tahay takyiiru damaa'ir wuxuu ka iman hayaa kolba dalaa-ishu iyo mawaaqiftaad qaadanayso inay isbedesho wuxuu yidhi sheekhu taa waa markuu noqdo qur-aanku sifatu makhluuq warkiina cadaysta buui wain kaana qur-aanku cindakum huwa sifat اlkhaaliq qur-aanku hadduu yahay tilmaan ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo wa kalaamuhu xaqan iyo hadalkiisa hadalka rabi ee dhabta ahaa wa minhu kharaجa xagga allana uu ka yimid falaa ynbaغii لmuصلin yuؤmin bالlahi واليوم الآkhir an yashuka fي شhayءi min صiفaaت الlah sidaa hadday tahay ma haboona ymbai huna waa maxay waa tii haddee mustaxiilka ahayd ee qur-aanku isticmaali jiray wamaa ynbagi liraxmaan an yatakida waladan oo kale iyo ruux